أسوة الخير للإنشاد تقدم soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifaysa libiga suuli soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifaysa libiga suuli soogal saaxada soogal siifaysa libiga suuli salaadii weerara saqdii dhexe ku duula siifay saliibiga siifey suunantuu ku duule soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifay saliibiga suuli soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifay saliibiga suuli soogal gal siilis daba jeex duubta sii xun uu dila saara gumaysta saara gumaysta saara gumaysta saara siifaysa nebiga siife soo gal muslim soo gal soo gal muslim soo gal soo gal saaxada soo soogal siifaysa nebiga suuli soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifaysa nebiga suuli soogal saaxada soogal siifaysa nebiga suuli soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifaysa nebiga suuli soogal saaxada soogal siifaysa nabiga suuli soogal muslim soogal soogal muslim soogal soogal saaxada soogal siifaysa nabiga suuli soogal saaxada soogal siifaysa nabiga suuli soogal saaxada soogal saaxada siifaysa nabiga suuli